yani kelima qariiba waa lafdi min ariib alxadiis iska mid yahay nihaaya ibn casiir waa dhigaa nabigaa dhahay ilaah alif macna ilaahu lamadoodi isku dul isjecliisi isjecliisi marka dadka farkood waay leeyahay hadii aayad qur'aan oo waxaa faaidadaas laga qabaato qur'aan kitaab riraa culamada ay qabaan fadaa'il qur'aanna waa keena hadis oo dhig loo siraa yani wax kale lalawi magaciis iyo kaxabka iyo maxaa yeelay nabiga xadiis kale isku reebay madiidada wax isku sheegay yani yani man calaqa tiwalata tiwala tiwala la yiraa xadiisaa ku himid tiwala waanu keeni doonaan kuwaan kutubana waa dhigaan tiwala madiidada waayo tiwala madiida waayo madiida waxa waaye waxii loo dhigo maxaba loo dhigto haddii uu tahay qur-aan asihay oo leeyis ilaahay ninkaan qalbiis akuu soo jilciyo akuu soo jilciyo hadday tahay oy ka tahay yani iyada ay ka ahayn kanaa ku anfaca oo yani kanaa wax ku taraa aska ahayn waa u banaan tahay haddii yani ay ka tahay yani sixirna ma la dhahaayo wixiiba qur-aan tacalluqo sixir ma la dhahaayo sixir waxaa la yidhaahaa waxyaabaha oo waxyaalka loo kufrihaayo oo loo suubiyaa la yidhaahaa maxaa yale saaxirka waxaas kortaa markaas suubihaayo dalkoodii kaadigooda wajig ku dhaqhaayaan dalkoodii ey koraayaan dalkoodii dameer koraayaan dalkoodii zina ikoo suubiya qur-aan dhigaayaan waa kuwaas saaxiriin kuwaas waaye kaasi xaaraam waaye shirkina waa kaa tamiima asalkeedii luqatulcarab waxay ka timid yani fin oo la khaato malmalsha la qaadahaayo oo la xerahaayo kuwaasay tamiimay galaayaan faqad ashraka malmashaana waxay ku taraysaa haddii ictiqaadisid shirki waaye taas xaaraam waaye shirki bu kudegdegeyne culamaa kasoo warantayahay gaalnimo man kafara musliman fahuwa kaafirun naan wa isleeyahay kufrimo luu degdego dhildhil maaha islaamka la yareeyo waxun waaye maxaa yeelay waxyaabahaas muslimiinta badii waa isticmaalaan haddii muslimiinta oo xifdiga xirxira dhammaantooda shirki leedaa maxaa noo soo heray maxaa noo soo heray maxaa noo soo heray yani wax noo soo herayba maleh waxaa la rabaa yani loo tartiibiyo seiflaboodnimo ma la rabo waxyaabaha bartiis naftiisii hataa jihaadka loo galaayo waxaas rabaa yani caqli iyo xikmo ay rabtaa ma aha waxyaala kasto kufri waaye kufri waaye muslim waa dhamaadi eh haddaba gaalaa badine hori gaalku badile maho alla naseexeeyo kastoo naseex aloo galo xigma aluu waco dadka ee marka kan la diidaayo waxa waaye malmalaa la xerti makhaaraa la qaadahaa makhaar libaax haddii qaadatid jahad ku helaysaa haddii ictiqaadisa makaarkaasi inaad jah ku helaysid ma banaana ma banaana ma banaana kaas haddii ictiqaadisa makaarka inaa isku anfacaayo waa shirkoodii ilaahay shariigaad u yeeshay makhaaraad ilaahay ka dhigatay ma oho saaka wax ku taraa waa la diiday malmashaa la xirahaayo fiintaa la xirahaayo caleyshaa la xirahaayo tamiima kuwaasay kurmo waayaan amaa qur-aanka oo la dhigay asma allahi tacaala oo la dhigay malaaigta asmadeed kuma jiro asmaada ooliisataan ku jiraan waxa banaan waxa waaye qurtubi iyo ragaasaa ka warameen qur-aanka ilaahay asmaadiisii wixii lagu dhigay in la qaato oo xirsi laga dhigto caafimaad loo niyeysto banaan banaan waxaa la diidaya kaani sheegni waayo xaanshida eberkeedaa ku anfacaysaa makaarkaas eberkiisaa ku anfaca uso wax kurgineen xaansh gaduud qaado xaansh madow qaado geed fulaan kor kor oo dunku duuduub xiro haddiid qaadatid ninkii urwarti wuxuuga aqbalaa haddiid yeesid kaasi kulli xaaraam waay ma banaana shirkiga kula sheegaayo tamiima man calaqa tamiimata faqad ashraka man calaqa tiwalata madiida ninkii xirtani faqad ashrakaada kuwaasay ku dhacaayaan kudhacayaan dawaam keliya waaye darsi looma yeelin afartan waaye yani wax oo loo dhigay dawaam loo dhigay xuruustaa dhiga si kale aloo fahmin haloo ka siin intaan waay haddii rabtii kutubta dhan una khadaa waa weyn yihiin kutubaha manawi waa ku xusay majmuuciisii yani waa ku xusay qaadi xusein tacliiq danaas qabaa soomaaliya gacanta uma gelin soo dhigan marka waan qabnaa farguriyaan ku qabnaa tacliiq qaadi qaadi xusein macruuf waay qaadi marka la itlaaqo ninka loo jeedo shaaficiyada iyo amada iyo madaahibta kalebe khilaafkiisi waa yar wax khilaafo oo kahorimaad way yihiin ragga waaweyn oo la cuskado diinka loo cuskada ay kamid yihiin waxay sheegaan wax yani as yahay ilahay yani ilahay raali askanaata ay yihiin waaye hadda waxaa la weydiiya dawaate haddii loo xero ilmaha yar yar ma banaan yahay haddii ba as xijaabsan yahay oo xijaaban yahay maqaar ku jiro ama ber ama maar waxyaalahaas waa banaan yahay ee lo-aa ah, loo xiraa lo-da jamuucda oo diidi lo-da diidina waa loo xiraay iyada dhan nijaas wahay sidee waaye waa baneeyeen haddi ba yani xijaab isku jiro lo-daas diidi oo fiigsan ama yani wa xayawaanka oo fiigsan loo xiro osna waa banaan yahay waa la baneeyey maxaa yeele waa bas waa asturan yahay waxaana loola jeedaa daawadaasaa loo wadaa daawana waa la baneeyey abwaab baabu nijaasaat bukhaariga awalkiisii shuruuxdiisa ka fiiriya nijaasaadka naftoodii markii magaciisii waxaan khamr aan ahayn nabiga lafdi sariix isku nabi maamed laa tadaawu bilkhamra ase isku daaweynina ama inta kaleete waxay daawa kuu galo waa qaadarkiisa waxay daawa kuu galabe waa kuu banaan yahay daawa kuu gala maantiisa muxaramaadka naftoodii khamra waxaan ahayn maxaa yeele khamro daawo ma gasho idaa bajira ku keenaysaa maxaa caqligeed qabti yaa kaa zuulihaysaabay taa daraadeedii nabiga maxaa sii laa tadaawo bilkhamra ilaa laa bisarfin wixii lagu dari haddii wax lagu daro lobateen waa imahaysaa wax lagu cajini waa lagu cajini daawo anaas u gali khaalis ma aha khaaliskeedii in la qaato la wax araam laakiin haddii wax lagu cajimo naftiisii waa la baneehaa geedi geedaa la yii khamr lagu daro waaye hadinuu daro oo daam ah looqaato idana banaan ilaa haaliskeedii alxarimi baabulbil ma ahaanoo baabunijaasaat bukhaariga awalkiisi waaye nimankii calooshka bay weynaatiyey oo calooshka weynaatiyey oo nabiga u yimid maxaa siri geelo tag baadiye tag geelo tag kaadi geel kasoo cab hay kaadigeel nijaas ma aho nijaas ma aho marka daliil weyn waaye oo markaasi hadda waxaa la hayaa

kilojoule wkada jilduhu calى saxiix waa galnim oo khariidatun waa galni mantiqana dhora miya waman tayaqana faman tayaqana lakii yaqiinsada dhuhran dhuhri dhuhri yaqiinsada kulli waa soo gal kulli bal asaxu qoolka fiyuuda badan xillu xamlihi xillu xamlihi xamli lmasxafi qur-aanka qaadidiisii xalaal ahaashadiisii waaye fii amticatin maca amticatin alaab macigii la qaado la macigiisa la qaado lagu qaado fida bimacnaa maca waaye hmm. walasaxu qoolka fiyo badan xilu xamlihi xamlu masxafi masxafkii qaadashadiisii xalaalahayshadiisi waaye xalaaladiisi waaye fi amticatin maca amticatin duul maca mataacin ay cabireen amtica alaab macigii luu qaado alaab lalo qaado yani banaan ahaashadiisi waaye shay aan suurayni marka waxa waaye haddii yani qur-aanka hamdigii iyo sanduuqii alasoo sheegi yani laqaad lu qaado intaas aa lasoo sheegay haddii sanduuqa isku jiri oo sanduuq gooni ahayn oo isku samayna as yahay boorsadii ba waaye macaawisiaa kugu jiraan waxaa ku dharkalaa kugu jiraan badi dharkalaad ku ridi qur-aankiiad saxadkiiad ku ridi kawama ku jiro laakin waxyaala alaab kaleeta saacooyinkaadii alaabtayaalkaadi kale adkaadale koofiyaalkaadi shaatiyaalkaadi waxaadi i macal qur-aanka lala qaado banaan aashadiisi waaye haddii macigoodii lala qaado waa banaan yahay banaan aashadiisi waaye fi amticatin maca amticatin lala qaado waa banaan yahay wtafsiri wafii tafsiirin tafsiir fiir in loo qaado banaan walaasaxa qoolka fuyuuid badan xilu xamlihi xamli lmasxaf masxafkii qaadashadiisa waaye mhm. watafsir ah. wafii tafsiirin loo tafsiir mayse tafsiirkii luu qaado ma tafsiirka maci ma aha fiideed sideedi waay wa tafsiirin wafii tafsiirin tafsiirki yani fii in luu qaado banaan banaan haashadiisa waaye yani hadda tafsiirkii alfaadiisa socn asocnaabta ama asocnaanin isku mid waay isku dhex jiraan ama amaa haddii tafsiirka is badan yahay oo qur-aanka iska badan yahay markaasay macnalmasxaf waba qabo markaas amaa haddii qur-aanka is badan yahay markaasi maca yani macnalmasxaf oo qabaa haddii sijin leeyahay iyo ama amase jin as la ahaaday iyo taxqiiq asku sheegay marka xamligiisii markii tafsiirka badan yahay banaan tafsiir luqaad banaan amaa mar haddii qur-aankaas badan yahay xuunkiisa si kala waaye hayaa dul waxay leeyihiin haddii sijilla yahay iyo haddii qur-aanka badan yahay markaasay yani quraan masxaf macnihiisi waaye lama qaadaayo maadi karaayo tafsiirka barkiisii qur-aanka waa ka yar yahay mufradaad keliya ay keenayaan keliya mufradaadka keliya kalimaadka ay fasireen marka yani hadal dhedheer kaleeto kalima kalaam kale hadal dhedheer iyo waxyaal kale kuma jiraan aasay yani aad isku jirin oo qur-aanka as yahay aadidiisii ma banaana intabanaana iyo wadanaaniira wal asaxu qolka fiyowda badan xil xamlihi xila xamlihi qur-aanka qaadidiisa masxafkii qaadidiisa qur-aanka qaadidiisa waaye fi danaaniira luu qaado wadaraahima luu qaado daraahim iyo danaaniir luu qaado xerta barkoodii waxay yani ay ufasira jireen baysadii waxaa la geliyaa khadma dhexdeedii tanay mudaaya ma aha macnihiisii macnaha waxaa la wadaa danaaniir waxaa la yidhaahaa baysada oo dahabka ah danaaniir iyo daraahim danaaniir waxaa isticmaali jireen yani farisiinta daraahimna waxaa isticmaali jireen ruumka carab yani dirham iyo daraaniir yani shuqulkuma lahayn maxaa yeelay iyaga markaasi baysadoodii waxay ahaa jirtay yani badeeca iyo waxyaala haatas ahaay jaahiliyadii ee waxa dinaaniirta iyo daraahimta isticmaali jiray waxa ay cajimta waxaa lasii danaari danaaniirta fure faris a yani ku dhahmi jireen dahabkaa beestooda dahab ay ahaa jirtay iyo reer rubna beestooda daraahim ay ahayd saasaa umaleeya lambada kii kala hore maogi meelaan ku arki jiray markaa kabacdi iiga beesadoodii daraham iyo danaari la yihaaha danaaniir baasa dahabe waaye halkii dinaar halgeni ama lufisiraa amase afar geni ins yani ay ku qayme yani ay wasankiisa ay ka dhigaan dirhamkiine waxa waaye halkii dirhamne meeha waaye ma ogi adigaa saddex dar saddex garaama camal waaye xisaabtiis oo qalin ah oo qalin ah waaye daraahim lou qaado dinaaniir lou qaado wakaas yani banaan haashadiisi waaye xilu xamlihi wamasihi sidii la waayo ee sidee waayo marka suuradii waxaa jiri jiray dowlayaalkii cabaasiyiinta markii baasida carabta ay bilaabeen inay suubiyaan waktigoodii dirhamka iyo daraahiimka waxay ka dhigteen ay ku dhigi jireen barkooda qulhuwallaha ku dhigi jireen barkooda asmaa-ullah alay ku dhigi jireen barkooda suurad kale ku dhigi jireen asoo arkanay al-aana waa la helaa xamar dhexdiisii baasiyaalkii oo cabaasiyiinta waa la arkaa iyadoo ku dhigan qur'aanka kul wallah ku dhigan alti waa arki gacantii waa ku arki waa la heli jiray xambarka waa qabeen maxaa yeelay waktigii inta cabaasiyiintii iyo amawiyiinta horta soo gashay laakiin xoog waxaa loo yimid markii oo inta islaamka xooggiisii boqol afartan iyo sagaal iyo ilaa iyo konton dadkaan soo galay markaasay u badnaayeen beesday wateene daraahim iyo danaaniiray ahayd bacdii dhulaha barkoodii hadii laqodqodo waxaa laga heli jiray dinaaniirta waxaa laga heli jiray kii muctasim billahi kii mutawakil billahi waal waal haaya dahab ay ahaayeen culus qul wallaha ku dhigan qul wallaha waa ku dhigan markaasi maxaa yeele qasdiga aa la fiiri haa qasdiga beesa ahaan aa loo soo dhigay waa banaan tahay xaaraan maaha dinaarta luqaada tan oo xerta umudeen ma ahe xerta waxay umudi jireen in magaciisii oo baysdii haddii kitaab la geliyo lagu qaadi karo ma arka tiiruu soo dhigayaa loo wadaa xillu xamlihi b danaaniira waa kaa danaaniir in lagu qaado banaan kaas banaan qul wallaahu ku dhigan aluu soo dhigay danaaniirtii waktigaasaa jira jirtay maxaa yeele wa lagu qasdaayo beesa ahaan waayo beesana waa la weyneeyaa madaxaa la saaraa inta waayo asaxa qaad saanigiisa waxaa isleeyahay maya tacdiimkiyaas wax dhimaa ay leeyihiin laa qalba waraqihi walasaxa qoolka fiyuu badan laa qalba waraqi laa xilla qalba waraqihi waraqi lmasxaf masxafka yani xaanshadiisii gedinteedii ma banaana bicudu cudu gediyo hori in luu gediyo ma banaana iyo waxay la mid ah maxaa yeelay fil asaas mamnuuc ku yahay maxaa yeelay yacni xaanshada yani oo geed luu soo qaado faxamlihaa iskulato yahay qaaditeedi camal waaye taaniga asaa maxaas leeyahay ma ahaa waa imaa doonaan manaha low yani waxaa lagu ixtiraazay low gacantiisii mara isku duubto oo acaanshida isku gediyo inahaa idii yaxrumu qaطcan xaaraam waaye sidii le waaye lamadaas bayn alcuudi iyo markii marada gacanta lagu duubto waa la maxaa yeelay waa kala yihiin kumka oo gacanta lagu marada gacanta lagu duubtay ama ku xirnaay mutasil waaye ajزadiis cuunkeedi waa sujuudka waa ree waaya hadii luu sujuudo taqlib bilyadi laa bilkami intaa bal asaxu qolka fiyuuda badan ana sabiya cunugii oo ana sabiya cunugii oo yaraay oo mumayiska ahaay almuxdis oo muxdidka ahaay walow xadadkiis akbar ahaadee akbar ahaadee laa yumnacu ma laga waayo min mathi masxafi ma laga waayo walaa min xamli lawxi ma laga reewaayo looxiis wax ka barahaayo waa qaadahaa xadadkiis xadad akbar ba ahaado cunug waaye baaliq maahin <clears throat> mabaluuqin maqaan gaarin cunugaasay qur-aanka taabashadiisii ma laga reebo walaa looxii qaadii lamaga reebo masxafkii wax iska barahay qaadis ma laga reebo reebidiisii waajib ma aha in laga reebo maxaa yeelay waxaad ku barahaa wax kale ma aha maxaa yeelay inaad daa'im nin wax waaye oo duqsi ku jiro inaad daa'im daahir ahaado mashaqo waaye mashaqo waaye madhabta shaaficine mashaqada wax badan ee baneysaa ma jacala calaykum fi diin min xarajin ilaahay madhayno imaam shaaficine qaacidiisii afar waaye afartaa waa qawaacidda waana keeni doonaa afar le qawaaciddiisa alumuuru bimaqaasidiha walmashaqatu tajlibu taysiir iyo walyaqiinu laa yuzaalu bishaki iyo waldararu yuzaalu madhabta shaafici dhan axkaamteedii afartaan lay ka wareegeysaa afartaan ma ka bixiso gaalida marka waa sheegayan waa imaan lilmashaqati laa yuzaalu bishaki darar yuzaalu bee dhan baabulfasak dhan darar yuzaalu asoo gala xoog markaas alyaqiinu laa yuzaalu bishaki haddaynu imaanaysaa ee inta waay qultu hadda waay istidlaag sheekh haddaa soo haleysha maxaas leeyaha waa ka warkii dhan soo socdi qalbi waraqihii iyo inta lasoo wadi xilu maxaas ahay walaa qalbu waraqihi bicuudin xalaal way ma aha maxaas hadda aad sheekas gabagay qultu waxaan idiyaa siri sheekhnimawale alasaxu qolka fiyowga badan xillu qalbihi xillu qalbi lmasxafi masxafka gedintiisii xalaal ahaashadiisa waaye bicuudin qori luu gediyo fabihim o wabihi mo wabihi mo wabihi wabihi bil biqalbi lcuudiya amase wabihi bilxilli xalaal ahaashadaasa qadaca alciraaqiyuuna culamada ciraaq ay gooyeen ciraaq madhabka xoogeedii ay gooyaan las wabihi bilxilli alasaxu qultu waxaan lahaasiri alasaxu qowlka fiyuuda badan xilu qalbihi qalb qalb waraqihi qalbu waraqi lmasxafi masxafka caanshadiisii gedinteedii xalaal ahaashadiisi waaye bacuudin loo gediyo wabihi bilxili xalaal ahaashadaasaa hadca alciraaqiyuuna culamada reer ciraaq ay gooyeen wallahu ay bihiyaa aclamu ku eh ciraaqiyuun eh, eh. taasay gooyeen unanka hadda bartaan dalkan soomaali fiqigan iyo culumta carabiya dhammaanteedii tafsiirka waxaasna oo soo galay waxaaway ciraaq xaggeedasna u yimid ciraaqiyuuntaasaan ku jirnaa asna u galay taariikhaa dhigaa duubadana dhigayaan xag ciraaq asna maxaa yel culammada oo kusoo bilaabatay xooggeedii xaggaasay ahayd shan qabiil oo waaweyn aa soo degtay markaas khamsat almaqdishiya lu magacaabi jiray <clears throat> haddana waxaa jira waman tayaqana ninkii yaqiinsada dhuhuran dhuhura ninkii yaqiinsada dhuhuri ninkii yaqiinsada saas ma aho man tayaqana ninkii yaqiinsada dhuhran dhuhuri oo amase xadatan xadata ninkii yaqiinsada washaka shakiya fii didihi didkiisa shakiya camila biyaqiinihi yaqiinkiisa ku camal falahaa faloutiya naqanuhumaa labadoodna way wajahla saabiqa kii horeey oo kii oo dhaqay aska jaahil ahaado fadidmaa qablahumaa waxii oo ka horeeyey didkooda oo ku camal falahaa maluu bididi maa qablahumaa bilasaxi mana qabano didu qablahumaa iyo xadad casaqiinsan macnaha markii u sidaa markii u sida oo maala waxa waaye dohriyaa siqiinsaday ama xadadka siqiinsaday wasadiyaa shakiyey camila biyaqiinihi maala waxaas yidhi waxaan kusoo weyse qaatay salaadii subaxa mininkeedan ku weyse qaatay mininkeedan kusoo weyse qaatay kusoo weyse qaatay salaada subaxa markaa suuqaas oo gale usoo weyse qaba mininkii aas ka soo baxay ninka marka suuqaas oo dhex galay shuqulkiisaas bilaawday adduunkiisaas galay markii as rabay inaas duxa dugtaas damcay inaad duxa asbirto as damcay markaasiya yani shaki wayse ma qabti waysadaa sadiimi amase yani waaa kaa waa kaa burti waxaasna huwa inaas wayse qabi waa huwa oo suuxii markas dukahaay qaatay waa huwa si soo qaatay ma hordin naag ma taawanin neefka ma imaanin alaabkiis ma taawanin wahuwa inasmal taawanin وalaa shakiga lohay armaa waysdakaa burti waysna waxaa burihaayey xataa markii yani lamadaa bira dhexdoodii shaydaana jira oo wax kaa nuuxi haayo nuuciskaasi naftiisi shaki adisku keeno waysaka mabureyna xadiiskiya imaa doonaan yani kubureysi markaa nabiga asiri wax ma maqashay neef oo kaabixiyso ma urisi asahay lamadaa hadii la waayo waay meeha kan unuxsado waysa maburiheynin waswaaska waa ku gelaaya waa shaydaan meeha qaabishana jira oo lamada bir dhexdoodii lawaayo waa jira xadiiskiisa waa iskadoontiin waxaa siri way sidaa amay bursaneyd mase maya amay kaa burti maya wax ka buriy os xasuustana male laakin waxaas xasuustaa waxaas xasuustaa inaad waysa qabay waysa qaatay wax wayska burihaayaba inaasu imaanin markii duxa duka ishiriyaad shaki galay hal see waayo mana yaqaano marka ninkaasi oo ka siinin inaaweysi ay burtay waxaas qabahaa kii horeeyey as qabahaa yaqiinkaas weysadiis oo suuciisa weysa qaati asku camal falahaa camila biyaqiida yaqiin ah maxaa yeelay alyaqiinu imaam shaafici waay qaacidadii waay laa yuzaal ma lagu zuuliyo bishaki ma lagu zuuliyo yaqiin shaki ma lagu zuuliyo usoo yaqiin haasto waxaa yaqiin asuhaata ina sweys qabi ina sweys qabi waa yaqiinahaay madaar ina sweys qabi kana ma aqiinaha hata waa waa yaqiinahaay taban weyska makaabugta masaya maya e waxaa siri maxaad ahayd subaxii waa kusoo weys qaadatay suugays qaad soo gashay waa adeegatay adduunyaad martay waxaad dawayskaa gurmaa ku taabatayna mahu mahaayo leefka timidna mahaayo oo yani mahaayo shakiyoha yihiin alaabs mataa intii waysa buriyeys dhan baa maku dhacayn laakin waxaa huwa inaas waysa qabay markii suuqa soo galaayo oo minkaska soo baxaayo waysadaas yani waysdiis taam waaye oo maka burnaa maka burnaa yaqiin yaqiin shakil uu mas-uuliyo way sidiisii ad u joogtaa taasaa isku camal falahaa awalkiisi waxays ahay ad ku camal falahaa yaqiinka waaye yaqiinka ad ku camal falahaa tilamaad macanaha haddana waxa waaye maxaa siri yani inta maxaa siri haddana wajahila saabiquumaho walow tayaqanahumaa lamadoodii waa yaqiinsadii xadas iyo magaciisi iyo iyo waxaa siiqiinsaday iyo duhri a siiqiinsaday wajahila saabiq lamada kii horeeyi as yani kii hormaray xadadka ma u horeeyey waysada ma u horeysay yaaska jaahil ahaada waa ka labmeen radidumaa qablahumaa lamadoodi wixii ka horeeyey asqabahaa masalan waxa waaye weel wayse oo wajirto ah meel u yaal ah ways haad uspensa rumiis isku haad gambarti isku falis waa rumiis bihi ways haad meelne waa ku kaadi waa kaas bacdi waxaa siri lamadii waa yaal meena kaadigiis waa taal kaadi meesha kaadiina waa yaalaa meelna weelkiis kuways qaadahay biyi ku jir waa u yaalaa waxaa siri waystaad ma ku horeysay ama kaadidaa horeysay wisr ma ku horeysay ama kaadiga ku horeysay ah. marka kabacdi yaqiinkaas qabahaa yaqiinkaas qabahaa yani waxaas yaqiin ah markaas inaa bilaa wuduas ahay yaqud lyaqiinas qabahaa bilaa wudu waay waa wayse qaadahaa culum marka waxaas yani waa yaqiini lamadi jahila saabiqaas yani marka caadadiisa waxaa aha jirtay tajdiid lwudu ay ahaa jirtay meel maxal wuduu'i waaye yani waa kala kasi waayey kii oo horumarees kala waayey hadda waxaa shakiyo hayaa waxay ku imaan doonaa inaa bilaa wuduas ahay inaas maaha yimid yaqiinkaas rabaa bilaa wudu inaas ahaay bilaa wudu inaas ahayd rabahaa haddii caadadii tajdiid ay ahayd muطahiran ahaa laakin waxaa la fiirihaa haddaas ahaay ninka haddiis ahaay ninka aad caadadiis ahayd inaad taydiid lwuduu'a suubiyo am laa lamadaa la fiiriha caada mau ahayd inaad weysda cusbeeyo amase mau ahayn haddii weysda cusbeeyo caada ay ahayd ay ahayd waxaa la leeyahay weysadii waa burtay maxaa yeele ma ii kaadina waayaa weysda cusbeesaas uhmid waa burtay taydiid ahaan as waa burtay haddaas kaadi bilaa wudu waay ninkaani maxaa yeelay haddiis ahayn mutacawidta diid haddaas ahaynna